الرقم الحادي عشر باب المجاهدة قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين Bölüm 11 Allah'ın rızası ve cenneti kazanmak için gayret etmek. Ama davamız uğrunda üstün gayret göstererek cihad edenleri elbette kendi yollarımıza eriştireceğiz. şüphesiz allah iyilik ve güzelliği huy edinenlerle beraberdir vkal tal vbd rbk ht ytiyk lyqin rabbine olan kulluğunu ölüm sana gelip erişinceye kadar devam ettir 15 Hicr 99 وقال تعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا Ama hem gece hem gündüz Rabbinin adını an ve bütün varlığınla kendini ona ada. 73 Müzzemmil 8 وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره Artık kim zerre kadar iyilik yapmışsa karşılığını görecek. 99 Zilzal 7 وقال تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا Çünkü hayır olarak kendi nefsiniz adına ne hazırlarsanız onu Allah yanında daha kıymetli ve mükafatı daha büyük bulursunuz. Ve Allah'tan bağışlanmanızı dileyin. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayan ve çok acıyandır. 73 Müzzemmil 20 وقال تعالى وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم Ne iyilik yaparsanız doğrusu Allah hepsini bilir. 2 Bakara 273 الرقم الخامس والتسعون وهو الأول في باب المجاهدة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي ولي فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه Hadis 95 Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala şöyle buyurmuştur dedi her kim samimi olarak farz ve nafile ibadetleriyle bana yaklaşan dostuma düşmanlık ederse ben de ona karşı harp ilan ederim kulumu bana yaklaştıran şeylerin benim katımda en sevimli olanı farz kıldığım ibadetlerdir kulum nafile ibadetleriyle de devamlı bana yaklaşır da ben de onu severim onu sevdiğim vakit o'nun işiten kulağı gören gözü ve tutan eli yürüyen ayağı olurum bana sığınırsa onu korurum السادس والتسعون وهو الثاني في هذا الباب عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة رواه البخاري Hadis 96 Enes'ten Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala şöyle buyurmuştur dedi. kulum bana bir karış yaklaştığı zaman ben ona bir arşın yaklaşırım o bana bir arşın yaklaşınca ben ona bir kulaç yaklaşırım o bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak varırım السابع والتسعون وهو الثالث في هذا الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواه البخاري Hadis 97 İbni Abbas'tan Allah onlardan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İki nimet vardır ki insanların pek çoğu bu nimetleri kullanmakta aldanmışlardır. Sıhhat ve boş vakit. الثامن والتسعون وهو الرابع في هذا الباب عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فقلت له لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا hadis doksan ayşeden allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre rasulullah sallallahu aleyhi vsellem geceleri ayakları şişinceye kadar namaz kılardı bir seferinde ben ona niçin böyle yapıyorsun halbuki allah senin geçmiş ve gelecek hatalarını bağışlamıştır dedim Şöyle buyurdular. Şükreden bir kul olmayı istemeyeyim mi? التاسع والتسعون وهو الخامس عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر متفق عليه Hadis 99 Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Ramazan ayının son on günü gelince Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleri ibadetle değerlendirir, aile fertlerini uyandırır, ibadet yapmaya teşvik eder, kendisini ibadete verir, kadınlardan uzak dururdu. الرقم المئة وهو السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم Hadis يس Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre rasulullah sallallahu aleyhi vsellem şöyle buyurdu sağlam ve kuvvetli mü'min allah katında zayıf mü'minden daha hayırlı ve sevimlidir bununla beraber her ikisinde de hayır vardır sen sana hayırlı olan şeyi elde etmeye çalış allah'tan yardım dile acizlik gösterme başına bir şey gelirse şöyle yapsaydım böyle olurdu deme fakat allah'ın takdiridir bu de o ne dilerse dilediğini yapar çünkü şöyle etseydim böyle olurdu deyip durmak şeytanı memnun edecek işlere ve şeytanın vesvesesine yol açar. الرقم الواحد بعد المئة وهو السابع في هذا الباب وعنه رضي الله عنه أي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره متفق عليه Hadis 101 Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun bildirildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cehennem nefse hoş gelen şeylerle kuşatılıp örtülmüştür. cennet ise zorluklar ve nefsin istemediği şeylerle çepeçevre sarılmıştır الرقم الثاني بعد المئة وهو الثامن عن أبي عبد الله حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه رواه مسلم Hadis 102 Ebu Abdullah Huzeyfe İbnül Yeman allah onlardan razı olsun şöyle demiştir bir gece peygamber sallallahu aleyhi vsellem'in arkasında kıldığı nafile namaza uyarak namaz kıldım bakara suresini okumaya başladı ben kendi kendime herhalde yüz ayet okuyunca secde eder dedim ama devam etti kendi kendime bu sureyle ile rekatı bitirecek dedim o yine devam etti bu sureyi bitirip rükû eder dedim rükûa varmadı nisa suresine başladı onu da okudu sonra ali imran suresine başladı onu da okudu ağır ağır okuyor tesbih ayetleri gelince tesbih ediyor dilek ayetleri gelince dilekte bulunuyor sığınma ayetleri gelince de allah'a sığınıyordu sonra rükûa gitti sübhane rabbiyel azîm yüce rabbimi tüm noksanlardan tenzih ederim demeye başladı rükûda duruşu aşağı yukarı ayakta durduğu kadar uzun oldu sonra Semiyallahu limen hamide. Rabbena lekel hamd. Allah kendisine hamd edenin hamdini işitir. Hamd yalnızca sanadır ey Rabbimiz dedi ve kalktı. Rükûdaki durduğu kadar bir süre ayakta durdu. Sonra secdeye vardı. Sübhane rabbiyel âlâ Yüce Rabbimi tüm noksanlardan tenzih ederim dedi. Secdesini de aşağı yukarı ayakta durması kadar uzattı. الرقم الثالث بعد المئة وهو التاسع عن ابن مسعود رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال القيام حتى أممت هممت بأمر سوء قيل وما هممت به قال هممت أن أجلس وأدعه muttefakun aleyh hadis yüzüç ibni mes'ud allah ondan razı olsun şöyle demiştir bir gece rasulullah sallallahu aleyhi vsellem'in arkasında nafile namaz kılmıştım ayakta o kadar uzun durdu ki az kalsın kötü bir şey yapacaktım ne yapmayı düşündün dediler peygamberi ayakta bırakıp oturmayı düşündüm dedi. الرقم الرابع بعد المئة وهو العاشر عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله متفق عليه Hadis 104 Enes'ten Allah ondan razı olsun rasulullah sallallahu aleyhi vsellem'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir ölüyü kabre kadar üç şey takip eder çoluk çocuğu malı ve ameli bunlardan ailesi ve malı geri döner ameli ise ölüyle baş başa kalır